والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام وقلوبنا على الإيمان وألبسنا ملابس الأمن والأمان وارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمضففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرغوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عظيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكوير madoobaadka waadle markaa madoobaynta suuradeedii haadaa maxaluhaa ida shamsu kuwirad ficilkaa kuwirad masdarkiisibaa suuradda loogu magacdaray baadle suuratu takwiir suuradihii makigaabay marka suuraddu ka mid tahay baad waxay diiradda baad marka iyadu ay saari doontaa qiyaamadii baad iyo risaaladii baad nabiga calayhi salaatu wasalaam oo labadubana hadee arkaamti iimaanka ay kamid ahaayeen bismillaah quuluu dhaha muuminiinta bismillaahi magaca ilaahay baanu ku bilaaban suurad allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanhay allihii arraxiimi naxariista gaarka naxariisanhay qaala tacaalaa rabbilcisaa wuxuu yidhi ida shamsu kuwirat idaa wakhtigii kuwirati shamsu kuwiradaa dambe miday tusinaysaa meeshan ku jirta baad yacnihii idaa waa inay ficil buu baad ismi baad inuu la xidhiirsado waayaynaan ahayn hadduu ismi la xidhiirsado ficilkan dambe baad miduu tusinhayaa meesha hore ugu jira baad marka shamsidu waa faacilu ficlin maxduufin oo kan dambe uu tusinhayo baad idaa wakhtigii baad kuwirati shamsu qoraxdii la madoobeeye kuwirat qoraxdii markii la madoobeeyo dam qoraxdan iftiinka badan ee nuurka badan ee maalin walba noo soo bixi nuurkiiyo wixii markii laga qaado oo la duuduubo gebigeediiba idaa ku wirad markii la duuduubo ashamsu qoraxdii ku wirad la duuduuba waa la madoobeey waidaa waqtigii inka darat nujuumu xiduguhu ay daataan ebir waayo inkaadarad kulli ay soo wada daataan waayo nalalkan uun samada ku xidhan baad innaa zayanna samaa addunyaa bimasaabiixa ilaahay u leehay baad oo luu qurxiyo samadii gebigeedii baa la burburinhayaa samadii weyneyd baa la burburin nalalkii ku xidhnaa marka xaggay joogi waydaa waqtigii inkadarad baad ay daataan annujuumu xidigihii eber ay soo daataan waydaa waqtigiisu yiraad la socodsiiyo aljibaalu buurihi bal wayawma nusayiru aljibaala wa tara al-arda barizatan wa hasharnaahum bal buurihi bal gabigoodba waa la socodsiin mad eber fajacalnaahu habaan mansura bal waidaa waqtigiisu yiraad la socodsiiyo aljibaalu buurihi bal oo in la tirtira raba la tirtirahay waydaa waqtigii bal udilat waayay laway marka la baylihiyo al-ishaaru tobansidii baadle markaas waayo geelii tobansidka ahaa baadle kuwii reemahay tobansidka ahaa baadle markii layska siidaa la hadiyeeye baadle wax dabageliba wax ku fuliya unsan jir laskaga taga baadle nin walba baad qiyaama dhacaysa wuu mashquulsan yahay baadle ninna haleelada ah, iyadoo heheelan baa laskaga tegi baadle geelii baadle tobanka waa geel waqtigii loogu jeclaa baadle ashquulkan candhada kusoo rido toban bilood ay marayso oo si fiican baadle markaas ay ugu soo shubto baadle markaas waa waqtiga geel lagu jeclaa waa laskaga dareerahayaa waxaana loogu soo qaadanaya carab haddii geela ugu jeclay geela maalkeeda wax uu kariimsan bu ah geela saa u jeclaydeen baad ka dhaqaaqaysaan baa layidhi macnaha xoolihii kalo dhanba waa geela baad mithaal baa loo soo qaadan waydaa waqtigii baad la cudilat waayo la baylihiyo baad macnaha la hadiyeyo faraha laga qaado baad la yskaga tago al cishaaru baad tobansidii baad halihii baad rimayd ahaa baad markii la iska noco la iskaga dayaaca waydaa waqtigii xushiratil wuxuushu xushirat markii la soo kulmiyo baad markaa duur joogta duurjoogtii markii lasoo kulmiyo baad waa loo iyaga laftooda baad waa loo kale laysaga way qisaasi kulka dama un baa turaab noqdo la oran waydaa waqtigii xushirad la soo kulmiyo al wuxuushu duurjoogtii baad ugaadhiyo duurjoogtii dhan la soo kulmiyo xushirat waidaa waqtigiibaa la sujirat la huriyo albixaaru badihiibaad la huriyo naarba laga dhigabaad ama sujirad la buuxiyo albixaaru badihii la buuxiyobaad walbaxri lmasjuuri walbaxri lmamluu'i ama walbaxri lbaquudi la huriyobaad waidaa waqtigiiba la sujirat ilbixaaru badihii la huriyo ama la buuxiyo bada sujirat la huriyo bade badihii waidaa waqtigii zuwijad la lamaaneeyo annufuusu naf way nafuustii bad zuwijad la lamaaneeyo naf walba jasadkeedii waa la geli ama mehe naf walba naftii u laayiqa ahayd baad markaa lala xidhiidhiyo baad صالح يا صالح بالي والله اسكو لمانين الا اسكو طريق ويا فريق في الجنه وفريق في السعير ويا ضالح يا ضالحنا بالي والله اسكو لمانين dadkii xumana dadkii xun xunka ahaa waa la isku lamaaneen isku wada la qaadsin waa reer naareed dadkii wanaagsanaana waa la isku lamaaneen bale waa reer jannabaad kolkiisa nufuustii la isku lamaaneeyay وإذا وقتي زوجت للماني النفوس نففيالكي بل زوجت للماني وإذا وقتي بل سئلت لويدي المؤودة تيلا حبال نولي سئلت لويدي بأي ذنب ذنب كيسي بل قتلت لو دلي هذا عرباتي قبل حبال نولي جرتي آه نفت نور محل لغو سو دلي آه مركي لويدي بال آه هي عدي بال مركز حبال نولي سيبا مركز الله يستا وإذا وقتي بل سئلت لويدي المؤودة تي حبال نولي لحبال نولي سئلت بعد مركي لويدي بأي ذنب ذنب كيسي بعد قتلت لو دلي بعد مركي لويدي وإذا وقتي بعد نشرت الصحف وراقه لفدية نوال وراق ديسي او كامل لو ديبه هي بعد اقرا بعد مركي كتابك وإذا وقتي بعد نشرت لصحف دي بعد مركاس الصحف بعد مركز حاشيه بعد نين والبا عملكيسو بعد او كسغنا لا سو فدني والبا عملكيسو وراقدي لو ديبي بعد نشرت واذا وقتي بعد كشدت السماء سمدي لفيد بعد كشدت غبيغيدي لزوليو eber baad markaas ayna fadhiyo maqaarkii laga bixiyo oo kale baad qorax way markaas samadii sidii baad maqaar hilib laga bixiyo kale baad markaa iyadina waxa la yiraahdaa loo siibo baad وإذا وقتي كشدت السماء سمدي لسيب بل معنى لزولي لفيد كشدت وإذا وقتي بل سعرت الجحيم جحيم مركي لهوري بل اهل كذي بل لسوغي بل وإذا وقتي سعرت لهوري أما سعرت بالتخفيف والتشديد بل الجحيم سعرت وإذا وقتي بل أزلفت لدوي الجنة جنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وإذا وقتي أزلفت لدوي الجنة جنة للمتقين متقين تي مركي لو سو دوي علمت مركاسي اوغانيسا بعد جوابتي وا كان مركا ايدوين كان ودانا لا سو دبا ودي بعد واذا واذا وحي لا سو هي علمت وي اوغا نفس كل نفس نفتي لا اركب ما احضرت آه waxay keentay bay ogaan baad min khayrin aw sharrin baad يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا آه كل كاسنا فولي بوالا وحي وهي كانتي ويسوى عمل فشي أو خيرها أو شرها الله كل كاسي بوالا مركز أول بأيضا قبتي لكن كل قماتي بلو درنسين ولا هركيني بعد هذا وحاول لو سنتا لو يوحى مجرى بعد نفول بهر تاغيه علمت way ogaan intaas oo dhani markay dhacdo nafsun kullu nafsin naftii la arkaba waxay ogaan ma ahdarat bal marka waxay soo xaalirse waxay keentay bal fala uqsimu bal waan ku dhaaran buri ilaahay bil khunnas bal bin nujum hidigihi bal al khunnas gaban xidigihii maalinkii gabanhaye qoraxda baad marka iftiinkeed iftiinka maalintiiba iyagoo baa la iska joojoogaayna muuqan haynin baad iftiinkay baad marka yaa qariyo la gaban haya falaa uqsimu baad falaa uqsimu waan dhaaran buuri rabbi wabinujuumi xidigihii alkhunasi baad la gabanhay maalinkii baad aljawaari ee dureerahaye baa socday kuwii baad marka sayaaraadka loohan jiro kale waayo aljawaari dureerahaye baad alkhunasi ee dhaxaroon haye baad habeenkiina dhacahay baad al khunnasi baad ee dhacahay hadana baad kuwaasan ku dhaaranay baad فلا أقسم وحان نارا بالخنس بالنجوم حدقه بل الخنس بل قبنهي مالك الجواري دريرهي بل الخنس حارون هي بل هدنا دعهي ayagoo bal socon hay oo hadana dhacahay kuwaasaan ku dhaaran eh waleyli habeenkii baan ku dhaaran idaa cascasa ida adbara markuu dubur jeediyo ama idaa cascasa idaa adlama markuubaad la mugdiyaabo aaweertiibaad kolkuubaad mugdigiisii lasoo qaabilo ama mehebaad kolkuu mugdigiisii la dubur jeediyo waleyli habeenkii baan ku dhaaran buhi ilaahay idaa cascasa markuu mugdiyoobobaad markuu soo qaabilo mugdigiis ama idaa cascasa idaa adbara baad markuu dubur jeediyo baad mugdigiisii la jeedsado wasubaxii subaxii baan ku dhaaran buri ilaah idaa tanafasa markuu neefsado markuu waagu dilaaca bari idaa tanafas markuu neefsado baad macnaha baad markuu baad qumaati baad waagu u dilaaca baad wasubaxii subaxii baan ku dhaaran idaa tanafasa baad markuu dilaaca oo bari qumaati oo iftiimaan ku dhaarane eh. innahu inna alqur'aana laqawlu rasuulin kariim waxa loo dhaaranaya waa kan baad intaas oo waxa loo soo marahay falaa uqsimu bil khunnasi wal layli idha asas وصبح إذا تنفس إنه إن القرآن قرآن كل قول رسول رسول قولك ويا رسول كاسو كريم وناكسا رسول كاسو ذي قوة أود صاحبا وي عند ذي العرش بعد عرش كي صاحبك أكتيس بالكس رسول كاسو مكين بعد ذي مكانة بعد شرف بعد صاحب رسول كاسو مضاع لا داعي ثم مكان كامل أولى على بعد سر بعد رسول كاسو أمين أو آمن بعد مركا قول كي وي معنى جبريل إلى يجا إليهم بعد مركا محمد أما سجى سو أبو رتيب الأساطير الأولين وكان وايكو وشاعر وشعر وحنا يدلدلها يانا ما هي rasuul baad marka wanaagsan oo indallaahi baad ku wanaagsan oo rabbigu uu soo diray baa ku dul aqriyay baad muhammad baad oo ku soo dajiyay baad marka yaani nazala bihi ruuhul amiin diwi nazala bihi ruuhul amiin ala qalbik tiiba baad marka laga hadlayaa inuu baad marka kalaamu jibriil iyo quraanku ujeedadu ma aha baad ilan kalaamullaahi waa quraanku baad laakiin bada jibriil oo rasuulka aaminka oo rabbigu u soo dhiibay kaas way mid ku dul aqriyay way nabiga leeyahay baa innahu innal qur'aana la qawlu rasuulin rasuul qawlkii weeye waa jibriil rasuulkaasoo kariimin cinda allah ilaahay baad ku wanaagsan baad rasuulkaasoo dii quwatin awood u saaxiibabaad awood baad markuu saaxiib algarab oo kiisaaba ah adduunkan baad markaas eh, mashriqi maghrib dabooli baad eh, ama baad lagu kaada qoladii la halaagi kale intuu garab uun dhulkay dagayna hoosta ka galiya hal garab baad marka la gadi jiray baad awood la si intay laagtaa baad ذي قوة أود صاحبه بعد عند ذي العرش الله بعد مركا عرشك صاحبك أكتيس بعد مركاس كو وناكسن بعد أما أود صاحبه أكتيس بعد رسول كاسو مكين ذي مكانة شرف صاحب بعد رسول كاسو مضاع لا داعي ثم ماشى ملول عليها بعد وملائكته دم بعد داعي بعد كدم بس ملائكته ولا ملك امر سيه ولا marka uu hogaansami baad rasuulkaasoo mudaac la deecaya thumma meesha oo sare waayo malaa'ul alaha baad marka lagu adeeci rasuulkaasoo amiinin aaminuhu waxyigi loo aaminay baad amiinin bad al waxyi waxyigi loo soo dhiibay loo aaminay baad qowlkii weeye baa muhammad uu ku soo dajiyay baad uu kula soo dagay baad nazala bihi ruuxul amiin ala qalbika nabi alayhi salatu wasalaam wama saahibukum bimajnun فلا اقسم بالخنس بان ku dhaartay wallayli baan ku dhaartay wasubh baan ku dhaartay innahu qur'aanku la qawlu rasuulin kariim way wama saahibukum nabi majnun ma ahawad labadaas baad qur'aankuna waa kan rasuulkuna ma waa labaad quraankuna waa qowlu rasuulin kariimin rasuulkuna ma wala saas wada macna wada socda wama saahibukum saahibkiini oo muhammad ahna bimajnuunin waaya mid jin baad marka uu taabto mid la waaya majnuun oo waalan baad marka oo jin lagu asibay ma aha la yiri baad quraankuna waa saas wanaagsan yahay nabi muhammad mid walal ma aha ba saad sheegaysaan baa wala qad raa wa arkay bal muhammadun hu jibril bu arkay ala suratihi al-asliya malakiyati bu ku arkay bal bil ufuqi jahadi al-mubin aaday dhinacaas bal marka waa bariga bal asagoo sida suuradiisa qumanayd ku arkaa la yiri baad آه ولقد رأى أركي بالي النبي هو جبريل بو أركي waayo suuradiisii baadle malagnimada buu ku arkay bil ufuqi jahadii almubiin ee cadad macnaha jahadan oo xagga waa beri ahaan oo koraab ayuu sidaa ugu arkaa layid wamaa huwa ma ahaanin muxamed bidaniinin baadle mid ku bakayla baadle cala alghayb haybka baadle mid ku bakayla oo ummadda aan u gudbinin oo sidii la rabay aan u gaadhsiinin ma aha baadle aamin weeye inuu baad marka risaalada gudan waayo taas suuragal ma aha mhm. marka lama bakhayli kara baad qaybka limid ku bakhayli ma aha baad ama bidhaninin dhal aqriyabad bidhail mushalah way la aqriyabad nabigu baad bimuttahamin baad wama huwa ala alghayb bidhaninin bimuttahamin mid lagu tuhmaysta baad ma aha baad markaas inuu ama dad gaar ah ama si gaar ma aha baad markaas ama meel xun umar ama meel wax xun ka keen ma jira baad markaas wama huwa ma ahanin saaxiibkiina muhammad bidaniinin mid la bakhayl baad ala alghayb ghaybki baad mid ku bakhayl oo qumaati idin soo gaarsiinaynin ma aha lay wamaa huwa muxamed waaye ma ahaanin waaye wamaa huwa qur-aanku ma ahaanin biqowli shayطaani الrajiim ilaa yagaa yidhi ma ogtahay waa waayo kahana baad marka warkii ahay war baad saaxri waxaan sheegay ilaa waxaan sixriyo baad markaas waayo kahanadii waxa shaydaan baa wax u sheeg sheegay Soomaa ah. tiibali wama huwa quraankuna ma ahaanin bi qawli shaydaan shaydaan qawlkii ma ahaanin shaydaan kaasoo rajiimin marjuumin la dheereeyay baad Eh, waa uu quraankuba shaydaan wuxuu meel ka soo heli kara hadii sahar weeye leeyda hadii la yiraahdo markaas waaye kahana baad warka ama nabigu waa kaahin leeyda ama sahar weeye leeyda warka uu keenay baad waa war shaydaan uu meeriyay baad marka taas leeyahay wama huwa quraanku ma bi qawli shaydaan rajim fa ayna tadhabuna xageed aadaysaan baad quraankan iyo baad xaqan inkirka inkiraysan ay diidan tihiin abo xageed la aadid xageed aadi doontaan baa leeyba ku baxsan doontaan فأين تذهبون بعد حقيد آذيسان ودك حيسان ودينكر كان بعد آذينكو إن أدوك بدباد دونتان بعد إن هو ما هو قرآنكم ما هان إلا ذكر ونؤية وحتصد موين للعالمين عالمين تردان واي مخلوقات كردان بقرآنكم بعد تسالة ويا إيا وانا بعد مركز إيا وحوناك شك بعد مركز يويا هالي إن هو ما هو ما هان قرآنكم إلا ذكر waani iyo baadle marka wax sheeg mooyeen lil caalamiina caalamiinto dhan baadle marka jinniga insiba waaye dhikri buu quraanku yahay liman buu ya ka badalil caalamiinada liman buu quraanku dhikri u noqon la iyagu manku anfiico intu anfiic baa la soo khasay baad liman baadle marka yu quraanku waana u noqon shaa adoona oo minku midin kamida an yastaqiima inuu toosnaado baad inuu xaqa baad marka ku aado oo dariiqa mustaqiimka baad ku amal falo ninkii dooni buu quraanku anfici baad ninkaas uu anfacayaa baad wanunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara liman bu quraanku dhikri u yahay shaa'a doona minkum halu idinka idinka mid yahay an yastaqiima inuu toosnaado baad inuu toosnaado xaq baad marka uu raaco ninka dooni baa ilaahay quraanka baad markaas uu ku toosin hayaa baad ku hanuunin hayaa وما تشاءون ما دونتان امر او بعد امورتنا كميده الا ان يشاء الله الهي انه دون موين بعد اللي هي رب العالمين عالمين ربي وضها بعد آه. الله مشيئتي هدين ادي لجرين بعد واحد جرين متيدين بعد سعودكين عنتدين عبيتانكين جيفكين سلادين عبادتين عملكين ضمان بمشيئه الله وقدرته كا ام بعد بعد مركز انت بقول رقاقيسان ilaahay haduuna mashiiadiisu baad yiraahdiso ay meesha ka baxda bas weeye baad wama tashaa'una ma doontaan amar oo umuurta kamida illa an yasha Allah ilaahay inuu doono mooyeen baad rabbul alamin kacda istiraah ilaahay uu ugu talagalin bisma ka karid aqri hadaad ma ba aqrin karid بسم الله الرحمن الرحيم هذا ترادو الهي باد مشيئadiisa baad qudradiisa haduu ka bas ma oran kartid waayo infidaarka baa la suuradeedii baa la haadaa maxaluhaa in fatarat ficilka baa la masdarkiisii baa marka loogu magac daray baa suuratul infidaari dildilaac baa la samay dildilaacis suuradeedii haadaa maxaluhaa ayaduna baa la suuradii hore un baa la kulamaan tahay suurad maki awiyo ah, qiyaamadii bay kooba ku bilaaban baa بسم الله ويقولوا لها مؤمنين بسم الله مغا إلهي بانكو بلابن هينا أنغو عسكن هينا إلهي مغا عيسى الله الرحمن نحريست allihi arrahim naxariista gaarka naxariisanay قال تعالى إذا السماء انفطرت إذا وقتي انفطرت السماء سمد أي دلدلاعض انفطرت بعد gabigeediba waa la zuulin baad samadu markay dildilaaacda baad waydaa waqtigii baad intatharat ilkawaakib xidiguhuna ay soo daataan baad intatharat baad ay soo daadat waydaa waqtigii baad albix waaye fujirat waaye la isku fataha baad albixaaru badihi baad kulli la isku wada daayo baad tuma caani tuqar kulli la isku wada daro hal bad oo kale laga wada dhigaa liir waydaa waqtigii baad fujirat waaye la isku fataha baad albixaaru badihi baad fujirat kulli baad la isku sii daayo وإذا وقتي بعد البعثرة القبور بعثرت وإذا وقتي بعثرت القبور قبوره بعد مركي لا سو غديه بعد مركي بعد كل قد لا سو فدي waxa la wixii gudahooda ku jiray بعد banaanka loo soo saara بعد ay caradu intii la gadiye بعد gudahooda wax ku jiray banaanka loo soo tuuraalay وإذا وقتي بعد بعثرت بعد marka la soo waaye fudhiya bad alqubuur qubuurti bad buuthira la soo gadiya gudaheeda wixii ku jiray kor loo soo tuura bad wixii gudaha ku jiray bad kor bad loo soo tuura alimat markaasay ogaan doontaa nafsun kullu nafsin naf kasta ma qaddamat waxay hormarsatay wama akharat iyo waxay gadaal marsatay bad alla waxay hormarsatay waxay gadaal marsayida ogaan doonta baad waxay khayraha baad way ay hormarsatay baad iyo waxayna wali camal filnay gadaal mars waxay baad marka maalaha way hormarsatay baad markaas oo la baxda iyo waxayna la bixinay baad gadaal mars inta alimat markaas ay ogaanaysaa nafsun kullu nafsin nafti la arkaba ma qadamat waxay hormarsay oo nafteeda u hormarsatay baad iyo wama akharat baad waxay gadaal marsay baad yaa ayuhahooy alinsaanu war insaankanow baalimaa qaraka maxaa kuu kadin badiyaalayhi birabbika rabbiga rabbigaida alkariimi ee wanaagsana war rabbigaaga kariimka maxaa kuu kadiyaalay maxaa kuga xambaaray baad inaad ku kadsoonto baad alladii rabbigaasoo khalaqaka ku abuuray oo fasawaaka ku simay oo facadalaka waa ku ekeeyey baad qumaati baad markaas mid waay jagjagoo baad marka isku wada aadan kaa dhigay baad rakaba kabaad markaa iska ku koriyey fi ayi suuratin suuradii shaa uu doonobaad suuraduu doonobaad marka oo tii ugu qurux badnayd sawirkuu doono kii ugu qurux badnaa ku saaray baad ila ilaahay baad cidna mukalad markuu sidan kuu suuraynhaye baad sawirkan ku saarahay ma allah maxaa kuu kadiyay baad markaas allahaas inaad baad marka ku shukrido nicmadiisa oodaad deecdad u hoggaansanto yuu kaa mudnaa eh inaad ku kufrido inkirto diida wad miyu ka mudnaaba eh, allihii sidan kuu abuuray oo sidan kuu suureeyay oo sidan kuu dhammaystiray inaad inaad macnaha inkirto diido maxaa kugu xambaaray waxaas eh, maxaa kugu xambaaray baad oo amarkiisa wada adeecay shaydaan inaad daba gasho allihina aad baad maxaa arintan kugu keenaa la baad yaa ayuha hoo ayuhaagii daal insaanu insaanka ahayo maa qarraka maxaa kuu kadiyey war maxaa kugu dhacayo baad kugu kadiyay baad birabbika rabbiga maxaa kugu kadiy rabbigii da alkariimi ee wanaagsan aad u adeeci weyd ood ugu shukrin weydi ood ugu hogaansami weydi alladii rabbigaasoo mhm. alladii rabbigaasoo khalaqaka ku abuuray fa sawaaka ku simay fa cadalaka ku ekeeye baad abuurkaagii baad dhagdhag xubin xubin farfar baad marka ku way markaas ku way marka jinjinkaaga dhigi rakaba kaba le ku ka iskoriyay oo faadalaka baad saw way lagu fasiri baad faadalaka ku ekeeyay baad rakaba kaba le markaas ku koriyay fi ay suratin suura alla suuradii baad ma shaa u doono maad waa iska tawkiid e ma shaa u doono suura alla iyo sawirkii u doono aayar ku saaray adiga baad sawirka quruxda badan laqad khalaqnal insaana fi ahsani taqwiimin lay allee ku saare wasawwarakum fa ahsana suwarakum allee ku saaro saabada sawirka quruxda badan ku koriyay maxaa ku diiday baad marka inaad asaga ku shukridood ku xamdido baad oo adeecood u baari noqoto baad ay kala way kaday bal ka soo guuro baad markaas insaan ka hadbal macnaa waxaas rabbiga baad inaad ku kufrido ka hadh bal ka soo guuro tukadibuuna baad dhawaad beeninaysaan baad kufaartiye bidiini biyowmi alqiyaama biyowmi aljazaa kallaa bal tukadibuuna waad beeninaysaan bidiini biljazaa'i jaziya xisaabtii baad markaas diinkii o baad marka yaad beeninaysaan walxaal baad beeninaysaan inna calaykum korkiinnana la malaaikatan malaa'iga ay tahay malaa'igtaasoo xaafidiina waa la idin ilaalinaya camalkiina waa waayo malaa'igtaasoo kiraaman wan wanaagsan baa malaa'igtaasoo kaatibiina waxa wada qoraya wax ka fakan jira camalkiina dhan baa la gelinaya maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid baa bal soo guur warkaasoo tukadibuuna waad beeninaysaan bale bidiini baale biljazaa'i biljazaa'i xisaabtii baale markaas iyo qiyaamihii wada aakhraba waad beeninaysaan baa walxaal inna calaykum korkiinnana la xaafidiina kuwa idin ilaaliya korkiinna ay ku sugan yihiin xaafidiintaasoo kiraaman wa wanaagsan xaafidiintaasoo kaatibiina qorahaya baad acmaashiinoo dhan baad ayadoy baadle korkiinna ay ku sugan yihiin oo saalla idin waardiyeyn yaad haddana wax beeninaysaan baa lidhi xaafidiintaasoo yaclamuuna og baadle maa tafcaluuna waxaad camal falaysaan baad wax ka fakanaya unsan jirin baad warkiina dhan baad amalkiina dhan la socda baad xaafidiintaasoo yaclamuuna og baad le maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan oo warqaba baad ee kolkaa laban baad noqonaysaan baad ina alabraara la fii naciimin wa ina alfujaara la fii jaxiimin baad ina alabraara kuwii baariintaha ah rabbigood waayo amarkiisa uu hogaansamayo adeecay wuxuu rabbi u diray baad u dirsamay wuxuu ka reebay ka reebtoonaaday rasuulkoodii raacay oo adeecay sala allahu calayhi wasalam la fii naciimin baad nicmo iyo janno baad aan laga sheekayn karin baad wanaaggeedii waasacnimadeeda ku sugan yihiin baad kaasay ku sugan yihiin kaanama ayagoo la geliyey oo ku dhex jira laga dhigay baad nacmay geli doonaan lama dhihin moogta nacmay ku sugan yihiin baa layidhi ayagooba galay say xaqiiqo u tahay wuquuco ayagoo ku jiraaba camal laga dhigay baad dhex taaganba وإن الفجار كوي واي فاجرين تها واي أمرك إلهي كم مدح أديك رسول كودي بالي مركان هوغان سمين لا في جحيم بكو دحسوين بل اجغنا با كون جحيم كو دحجران بالي با يسلون حال يجلهيان ها جحيمدي يوم الدين يوم الجزاء مالنت قيامه بعد Eh, qumaati loogu solibaad yaslowna xaal ay gelahayaan haa jaxiima yowma maalinta qiyaamada baad ay galahayaan bal wamaa hum mana ahaanin baadle fujaartaasi biqaa'ibiina baadle kuwa ka maqranhay ama ka baxay canhayada xaggeed ilbiriqsi laga bixin mahayo baad daa'iman aan ku jirahayaan baad marna inay ka maqraan laga bixiyo baad ma dhacaysaaley in laga yar fogeeyo ma dhacayso wamaa hum mana ahaanin fujaartu kuwaa faajiriintii baleb canhaa waaya can jahanama biqaa'ibiina canhaa jahanamo baadle markaas kuwa oo waaya ka maqnaada baadle macnaha kuwa oo laga saar ama laga durkiyo baadle marna ma noqonhayaan way un daa'imahayaan wamaa adraaka maxaa ku ogeysayaal muxamadow maa yowmuddiini yowmuljazu qiyaamada waxay tahay maxaa ku aahay wax shidadeeda iyo hawlkeeda iyo culayskeeda iyo miisaankeeda aahay waxaad ogaan karta mahaliirbaad wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey baale maa yowmuddiin yowmuljazo wuxuu yahay maxaa ku ogeysiye uma intaa kadib maa adraaka maxaa ku ogeysiiye ma ogaan kartida maa yowmuddiin maalinta qiyaamada waxay tahay huwa kaasi yowmu maalin weeye laa tamliku aynan mulkinhaynin nafsun naf baade linafsin naf kale shay mid mid deeqa jirin baad يوم لا يغني والد يوم لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو بعد مركز جاز عن والده شيئا بعد يوم مالين بعد هو كاس يوم مالين وي لا تملك أين ديقين نفس نف لنفس نف كلا بعد شيئا أما يوم لا تملك أذكر حس محمد يوم مال حس yowma maalin xus laa tamliku aynan deeqaynin nafsu naf baad shay-an linafsin naf kale aynan waxba u taraynin baad wاlmru amarku yowmaidin maalinta lilaahi waxdah wax ku labaya ma jira liman ilmulku lyowma lilaahi lwaaxid اlqahaarti oo kale wاlmru amarku shaniya xaalka iyo umuur oo dhan babadayow ma idin maalinta lilah mar walba ilaahay baa iska leh laakiin adduunka kuma sheeg sheeganayna baad ana kan qabtayo ana kan laho ana waxan maamulo ana maxay kan sameeyo waxaan baa iska jirjira baad wata malaa'ikatu ilaahay fal mudabbirati amran amarka uu maamulahay baad maalinta miya malag iyo maamul waxa la isku hayo baad والامر يومئذ لله اللهم بارك بسم الله الرحمن الرحيم سوره المضففين آه kuwii baad marka beega nusqaaminaya baad suuradeedii hada mahalluha beega baad kuwii nusqaaminaysa mudaffifin waylul lil mudaffifin lafdigan horeeyo baad marka suurada baad markaas yaa loogu magac daray baad mudaffifin qulu dhaha muuminiin suuradii makiga ayaduna kamid tahay baad ويقولوا دها مؤمنين تي بسم الله مغا إلهي بانكو بلاون الله الرحمن نحريست قود نحريسنا الله الرحيم نحريست غاركا نحريسنا هي قال تعالى رب العزة وحولي ويل للمضففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ويل تغناريد با للمضففين كوا نسقامية باقبال يا أسقنا ذا ليربال kuwa beega baad nusqaamiya baad waylun واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره النبي عليه الصلاة والسلام ويل واد في جهنم وتقوى وادي وين جهنم كل حيال يهوي فيه الكافر قال كوكسي دعهيو سب واي مركز 40 خريفا افرتن ديرد معناها افرتن سنه قبل ان يبلغ قعره سلكي ساسن وري غارين بعد inta ku sii hooban hayabaad dadka beega nusqaamiya waadigaas waxa ku futarogtaan hadid baad kaas ayaga iska leeyihiin baa la yiri baad waadiga inta la egbaad waa weylun tognaareed ba lil mudaffifiina kuwi nusqaaminaya beega usugnaaday bal hada adduunkana kolku nabiga kaleey salaatu wasalaam khamsun bi khamsin shan shan bay ku sugnaataa baad muxuu yiri baad marka aha wala daffafu alkayla beega ma nusqaamiyaan ilaa bad xubisuu canhum lqitra madarka waa laga xabaasaa wamunicuu baale markaas minanabaadka ardada ina usoo bixiyana baale waa laga reebaabaale madarkiina samada uga soo dii lahaa dadku beega iyo miisaanka haday nusqaamiyaan madarkii samada uga iman lahaa waa laga xabaasi nabaadkii ardada uga soo bixi lahaana waa laga mancinoo laga reebibaale abaar yani abaar kor iyo hoosba ila abaartu inuu roobku dii way kaliya ma haduu roobku intuu doogba una soo bixin meel abaar bixi ba lama abaar baxayo Soomaal roobkii waada beeriba ma baxayso daaq iyo doogtoona ma baxayaan lama abaar baxayo Soomaal waa beego waxyaalaha ka ka noqon buu yahay waa in la iska jiraa baad beega la nusqaamin hayo baad abaarahan waxaan ugu jirjira ciyaar ciyaar hamboodina baad ويل تغناريد با للمضففين كوي نسقامين هي اسغنادي الذين كواسو idaa wakhtigii baad igtaallu ay beegan hayaan calannaasi min annaasi dadka ay ka beegan hayaan yastawfuuna oobsanay buuxsan waidaa kaaluuhum markay u beegahayaan dadka kale usii beegina oo wasanuuhum ama dadka kale ay u wasnin hayaanna yukhsiruuna baad la khasaarin kowaas weyabaas baagi waxaa laga yaabaa laba weelbe aayar oo isku joog isku wix iyo aayar isgarab dhigahaya meesha ama alaabta raashiga waxaa hoosgeli kolkiiba marka dad ay u beegahayaan tii yarayd bay soo qaadeen waa waa tagtii baad marka wax lagu beeg lagu beegaa shoodi waat shalam shalam hayaba ayaa ka beegan tii weynayd baqaan kolka ayuu ay ruuxa ka miisanayaan wal fiiri wala khiyaanadaas baan ee kuwa qaaimi inta baad marka raashinka gadgada aad baad markaas qaarkood way way boogahayaan raashinkii baad soo diraan laba saas intay la badan kolkii hadda la waxay in badan ay daraan ama cusbadii ama raashiga waxayaan ama sokorta ay daraan ugu shubaan ugu shubaan iba xagga dambe u gadiiba واش لين حق دم قدي دبدي ادري دور كل بالله فيلم واش لح تضوا <laughs> بالخيارات انت لك ده فير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين آه maradu fiir kolkiiba manaha gacanteeda dajin saddex afar say u wado kolkii hadda magaraa waxoogaa yar dhan saraaxada yaa ku jirtee daridii qabashtay ka soo siinaysayba ilaa way gadidaa xaggii dabada ubay dhowrka uu soo qaadi hadda ruuxna ma arkay baad weelka may u dhex tuuri baad siday bay u dhex gelin baad qaarna waxay samaynhayaan aayar baad leh shoodii iyo caadi ah oo kaamil ah yaa waxay samaynhayaan ama goomo ama shay bay gudaha u gelinhayaan salka marka in bayba ilaan soo cufeen dad mar walba inaad koontarorto shay walba wuxuu meel hadaad soo diyo oo kaamil oo weyn aad aragto oo meeshan adigu soo du inta hoos oo dhan baad waa la soo cufayay oo goomiyo waxa lagu gooyay ismariis ogo waa un lagu xaabino waayo markii afar shoodood lagu shoobo shood baa ka maqan meesha eh, ilaan rubuc ahaan bay soo cubtay soomaarka rubuc ahaan bay soo cubeen baad waxaan oo dhan baad markaas miisaankii kadaalika Ah, qaarba iligii baa kuwa sii odhanhay kuwa wada meel kaga istaagi kuwa dhinac baad u maroori ah, kuwa miisaankii baa dhan culays baad markaas dhan baad u waxaynhay waxaas oo dhan baad marka alla ma xisaabtan jooga baad alla shaygu yara oo waxa baad marka lagu gaarahadaga maxay qowm shacib maxaa loo halaagay beegalan saqayn bas qowm shacib beegalan saqayn ma kii lagu halaagay ego eber lagu dumiyay baad lagu baabiyay baad ويل تغنارد بالمضففين كوين نسقى من هي بعد مركب باقي يا ميزانك الذين مضففين تاسو اذا وقتي اكتالوا اي سو بيغان هيان على الناس من الناس ددك ايغو اي كسو بيغان هي استوفون قمات اوفسن بوخسن ويلش waidaa kaaluuhum waidaa kaaluu lahum dadka markay u beegahayaan oo wasanuuhum oo wasanuu lahum ama dadkii kale u wasninhayaana yukhsiruuna way khasaareen dhan unbay baad ka waxaynhayaanbaad dhinaca gaftinka kaga istaagaayo waaye markaa waaye koobadii baad yareeyaayo laba kooba baad kolba mid la boodaayo si ay yeelaanba baad la khasaarin baad alaa yadunnu miyaynan u malayn haynin baad miyaynan yaqiinin haynin baa layidhi ulaaika kuwa sidaa yeeli kuwa beega nusqaaminhaya annahum iyagu mabacuuna in la soo bixin doono war qiyaam inuu ka dambeeyo kuwaas ma dareemahayaan maal maba dareemahayaan ma inuu qiyaam ka dambeeyo dadka saa yeeli baad ay waxay qaadan yaridiisa iyo waxay baad marka isdhaxalsiinayaan naftooda baad markaas nabar yar baad nabar weyn dhaafsabaad nabar yar nabar weyn dhaafsaba maxaad iha yaro hadda baad le ruux aad beeg aad kala hadhay waxa miisaan kala hadhay baad muxuu nacfiyo adduunku u gali baad waxu baad ku dhaxartinayeen intuu leeyahay carada ilaahay caqaab kaga dhalanay alaa yadunnu miyaynan malaynin ama yaqiin in haynin ulaa'ika kuwa beega nusqaamin annahum iyagu mabcuuhuuna in la soo bixin doono bale miyaynan ogeyn baalayd liyowmin maalin la soo bixin yowmkaasoo cadiimin weynan badan baad war maalin weynan badan in la soo joojin miyaynan ogeyn baalayd yowma maalin in lasoo bixin bad miyaynan ogayn oynan ka cabsanayn bad yaquumu naasu dadkay istaagi doonaan lirabbialcaalamiina calaamiinta rabbigo istaagi doonaan bad oo dhiidkubaad dhagaha baad u qabanhaya afkaa layidhi baad xadiidkii waa saxiixa saxaynka bukhaari muslim cabdullahi bin cumar baad dadku baad ay u soo istaagi doonaan baad marka weji rabbi baad asagoo iyagoo dhiidkubaad dhagaha iyo afka uu ka xakameeyo oo qabto shaxmata udunay kolkuu dhididkaaga u gaadho afkaagina uu ku xakameeyo ogow hmm. war maalinkaa ina iman doonto miyaa la garanin baal yowma maalin in la soo bixin doono miyaynan yaqiinsanayn baal yaquumu nnaasu dadku baad la istaagahayaan lirabbi alcaalamiin baal lixisaabi rabbi alcaalamiin kallaa inna kitaaba alfujaari lafii sijiin baad kallaa ka aalow ka jooga war kuwa beega nusqaaminow kuwa wasanka baad la xumayno war ka hadhaa laydhi arrintaabaa war ka jooga baadle markaas waad eedaysaane baad inna kitaabal fujaari dadka faajiriinta ah oo kuwa beega nusqaamin ah, ah iyo waxay la ah baad amarka ilaahay aan hoggaansamaynin la fii sijiinin kitaabkoodu baad sijiin buu ku sugan yahay baad waa mawdac baa taxta haraa baad ardlooyinko dhan u hooseeyo oo haddee markaas ama meehe waa kitaab guudoo baadle markaas waayo acmaashiibaale shayaadiintii waxoo dhan baad ay ku dhex sugan yihiin kaasoo adigana ku dhex qoran yahay baad kitaabkaaga wii ku dhex qoran yahay baad acmaasha shaydaanka iyo wala kitaab gudo shayaadiinta acmaasha waxaasoo dhan ku diiwaan gashanaa kii baa lagu diiwaan gelin baad a mawdacaa ah, hoose baad markaas oo oh, jahanama waayo xaggeedaaba yaa lagu yaa markaas yaa kuu sugan yahay baad ina kitaaba alfujaari faajiriinta baad kitaabkoodu la fii sijiinin sijiin buu ku sugan yahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey muxamadow ama cid kastoo wax ogaan karto maa sijinun sijin wuxuu yahay huwa kaasi kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo marquumun waay makhtuumun la daharay baad ziyaadi naqsi aan lahayn baad laga dhammaystiray baad ama marquumun baad la daabacay weeye baad acmaashii xumayd iyo wuxuu dhan laga buuxiyo lagu daabacay baad kaas weeyaa la yidhi baad waylun yowmaidin lilmukadibiin baad kolkii baad maydka ruuxdiisubaad markaa naftu ay ka baxdo haddii xumaa waa kuu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam hadduu addoon xunaha naftaas iyadoo qorhmoon badan yaa intiiba la gembe lagu duuduubo malaa'ikatul cadaab iyo samada la aadahayaanbaad samaadunyadu dhaweydbaad uf war waxaan naftan khabiiadeedu wadataana qurunka badan muxuu yahay oo ay marka waxaysan war waxaan sama loo furi sijiin la aadaan laleehaybaad Eh, sijiin la aadaa ilaahay baad kaasa hoos loo calin baad ah, ah, waxaan sama looma furi kara qurmuunkeeda baad meeshaas loo waxaan hayaa baad hadii kale oo wali marka ruuxi wanaagsan malaa'ikatu rahmati wa ruuxdiisa qaadibaad ka fancaado jannada laga soo qaaday bay ku kanfayaan malaa'ikta warna war riixdan tayyibad ah naftada urta wanaagsan baad xagooda soo dhawe malaa'iktii baad marka u malaa'igu dunyadii baad samaa dunyadii malaa'iktii soo dhaweetan way ruuxdan tayyibada ah baad marka tii labaad kadalika tii saddexaad kala inna kitab al-abr la fi illiyin ay mawduuca saraydana loo gudbin hayabad إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين هو كتاب كاسي كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل hoogiyo halaag baale ama tognaareed baa yowmaidin maalintaa qiyaamada u sugnaaday lilmukadibiina kuwii beeninhayabaad aladiina mukadibiin taasoo yukadibuuna beeninhayabaad biyowmi ddiini biyowmiljazaaibaadjaza maalintiisabaad la beeninhayabaad alla maalintaasubaad kuwaasu hoogi halaagu ahadaa la yidhibaad wamaa yukadibu mana beeninhayo bihi baadla yowmuljazaa ilaa kullu muctadin mid xadgudub badan kulligii mooyan aaiimin oo dembiila abaad kuma dhiiran karabaad mid xadgudbo oo baad dambiira unbaa ku dhiiran karaba inuu yidhaa qiyaama ma jira baad wamaa yukadibu mana beenhayo bihi yoomkaas ilaa kullu muctadin mid xadgudbay oo daalima kulligii mooyeen muctadigaas oo ahiimin dambiila abaad muctadigaasoo idaa tutla marka la aqriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayaadka annaga marka la aqriyo qaala odhanhayabaad huwa kani asaadiru lwaliinbaad marwa beenihii kuwii hore beenahoodii wey quraanka ku odhanayo saa ugu ciyaari unbaa baad idaa tutlaa markii la aqriyo muqtadigaas calayhi korkiisa aayaatuna aayaadka anaga markii lagu dul aqriyo qaala wuxuu odhanhayaa dembiilahaasi huwa qur'aanku asaadiiru lwaliina kuwii hore beenahoodii weeyebaad iyo waxay soo gurubsan jireenbaad saasuu odhanhaya oo muxamed uu kasoo bowsado kasoo xigtay saasuu odhanhayaa buu kallaa waaya aal baa layidhi baad hooy muctadiyow baad afiimow warkaa xunkaa baad ka hadhbaal iyo beenintaa xun baad bal ka soo guuroo raana waxaa daboolay calaa quluubihim mukadibiintaas quluubtooda waxaa daboolay maa kaanuu yagsibuuna waxay kasbanhayeen acmaasha xumaydhayd baad kaasaa daboola layidhi baad hmm. wuxuu u dabooli wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaan qalbigeennu waa mid saafi ah oo dhuxul nool oon inaba dambas ayn saarayn dhuxul galool oo si fiican baad marka u nool oon inaba dambas aan yeelanin oo dhammamaclo ah camal sidiisa kale u iftiimi way qalbi waxaa muminka qalbigiisu baad saas wey iyadoo quruxda saa u iftiima qalbigiisii hal dambibo addoonku baad samayn buu nabigu salaatu wasalaam bar madow baa ku dhacay marka meeshii meel baa madoobaan ayadoo dhuxushii saa meel biyo looga tafqiyo oo kale baad dhinac meel saa looga tafqiyir madoobaad amal sidaas oo kale noqon dhuxushii baad marka qumaati walac walac u leh hadaad meel biyo saa uga tafqiso way madoobaan isla waqtiga sumaar jaf inta taray madoobaani saas oo kale u madoobaan buu nabigu kaleey salaatu wasalaam haye markaas faydasta faydasta istaghfir al abdu adu adoonku baad markaas oo had istighfaarsado oo dembigii uu ka toobad keeno saqura qalbo intii haddana way ka kicibaad walaalala sidiisiibuu dib ugu noqon baad sidiisiibuu dib ugu noqonhayaabaad waa dhuxushii aad dabka ku tafqisay biyahaad ku tafqisaan leh haddaad u kaadiso baad dhuxushina xoog lahayd kolka dambe meesha way iska soo cadaan sidoo kale camal baad haddaad istighfaarsato dibbu u laba iftiimi baad haddii una istighfaarsanina dembi kaluu haddana galay baad madowgiiba meel kale labadugu baa xoogeysan hayabaad dambi kale hadana galay baad madowgii baa xoojisan hayabaad dambi kale galay baad ila kulli qalbiga wada madoobaad raanku wakaabu nabiga kaleey salaatu wasalaam ay raanka qalbiga dawli waka dhuxushi marka dambe kulli way wada madoobaatay dam ila qalbiga naga madoobayn kala waaye markaas ka aalay baad markaas mukadibiinoo warkaa ka hadha e baa layidhi bal raana waxaa daboolay waxay u beeninhayaan calaa quluubihim quluubtooda waxaa daboolay oo yacnihii baaway ka qaalib noqday maakii baadle kaanuu ay ahayeen yagsibuuna kuwa kasbada oo dunuubtiah dunuubtay ma qalbigoodii wada dabooshay raadkeedii kulli baad isku gaadaamay qalbigoodii wada madoobaaday kalaa kasoowaye kaale innahum iyagu baadleh kuwaha baadle markaas mudnibiintiihi آه مكذبين تهبال يوم إنهم يوم لمحجوبون بلك ولا حجاب وي عن ربهم ربي قد بلغ حجاب يومئذ ما لنتا قيامه با ها ربي قد بلغ حجاب اي ما اركا هيان با ايدان waxa laga qaadan bur imaam shaafici muuminiinta inaan laga xajaabin sida ayada kale manduuqadu ah ileen lafdigan manduuqiisu wuxuu yahay ayadan manduuqeedu wuxuu yahay inay baadle kuwii mukadibiin tahay gaaladii inay laga xijaabi ru'yada rabbi mafhuumkeeduna muxuu noqon muminiinta baadle inaan ru'yada laga xijaabaynin sida baadle marka aayadii way horeba ilaa rabbihaa naadira loo yidhi oo kale baad kallaa kaale innahum waaye kuwaas baadle marka dembiilayaashihiibaad mukadibiintaasi lamaxjuubuuna kuwa la xijaabi weeye can rabbihim rabbigood ru'yadiisaa laga xijaabi yowmaidin maalintaa qiyaamadabaad haddee rabbi ru'yadiisuna waa un nicmata ugu weyn nicmo la helo tan ugu weyn wey jannadii waxaasoo dhan ahay nicmadii ugu cajabta badnayd weeyabaad uma inahum la saalu ljaxiim uma inahum kuwaa mukadibiintii la saaluu waade marka la saalu ljaxiim jaxiima kuwa geli weeye ku xaroom weeyaan ilaahu anagu xarayn rabbiyo thumma innahum yagaas mooye markaas mooye marka mukadibiinta waaye quraanka baad ku ciyaarahayay baad la saarul jaxiim jaxiima kuwa geli weeye baad kuwa jaxiima geli weeyaa leeyahay thumma yuqalu markaas waxa loo oran hadana jaxiima markay galaan hada kani alladhi ki weeye kuntum aadahaydeen tukadibuna bihi wa waxaad beenin jirteen baad afasihrun hada amantum la tubsiru ma sixir baa mise marka ma aragtaan waxaad beenin jirteen waa kana bal fiiri ma sixir baa mise waa dhab dhaleel miyaa mise waa dhab kana la oran hayaaba thumma yuqaalu waxa la oran hada kani alladhi ki weeye wada kuntumaada haydeen tukadibuuna kuwa beeniya bihibaad ee bal fiiriya wala fasixirun hada la tubsirun baad kalla allah subhanahu